واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين waa aayadda sagaal iyo toddobaatana ka mida suuratu nisaa baynu ka bilaabayna waa aayadihii ka warramaya fiqhiga jihaadka dadka muslimiinta ahi awooda ay yeelanayaan inta ay caalamkan joogaan iyo awooddaasi aadaabta ay yeelanayso inaanay la mid ahayn awooda sharka u adeegaysa sida ummadda islaamka ilaahay uu farayo marka ay yeelaan waxay helayaan cisigii ilaahay u ballanqaaday ee uu yidhi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun cisigaasay helayaan waxa ay ka badbaadayaan dulliga ummadaha kale ay la doonayaan ee indho walba laga dullaysto jihaadku sidiisaba fiqi badan buu leeyahay oo sida fiqiga salaada soomka xajka sakada intuba ay fiqi u leeyihin lidaalik bay tahay qofka had iyo jeer ciidanka u noqonaya dadka muslimiinta ah ama hawshan difaaca qaran u qaabilsan in la baro fiqiga ah oo tababarka loogu daro iyo guud ahaanba dadka muslimiinta aba aynamaa takuunuu yudrikkum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada kii baqan lahaa ee odhan lahaa wargeeribaad ayaa meeshaa kaala kulmi ama waxaa lagu dhimanayaa khatar badan oo la galay meel khataroo la galay daraaddeed ilaahay baa uga jawaaba wuxuu idhi qofku wakhti unbuu leeyahay hal mar unbuu dhintaa markaasi waa meesha kula kulma haddii meesha kulaylkeeda iyo khatarteedu ay badan tahayna oo wakhtiga aan loo qorinna way weydaaran haddii wakhtiga hurdo loogu qoray isagoo hurda way ku qabsan marka yuu dareemin qofku nabadgelyo badan inuu ku e, malaga kaga fakanayo dagaal iyo khatar badanoo u galayna inuu ku dhimanayo taa ayuu ku talagelin laakiin ilaahay waxa uu tilmaamay naftu wakhti bay leedahay wakhtigaa inaanay dhaafayn baa qofka mu'minkahay u rumaysan yihi sidaa darteed isagoo warwaraynoon walaacayn buu waajibkiisa gudanayaa nin shaacirahoo la yidhaahdo zuhayr ibnu abi salma baa waxau idhi waman haaba asbaaba almanaayaa yanalnahu walow raama asbaaba asamaa'i bisullami qofka ka baqda sababaha lagu dhintoo dhan iska ilaaliya yanalnahu way soo gaadhi doonaan meelaha khataraha hadduu iska ilaaliyo khatartumuu la kulmi hadduu doonayo samada xaggeeda sallaambaha u dhigto oo ha is idhaahda xaggaasaaba bannaan oo mar marlayba way la kulmi doontaa khaalid ibnu waliid maqaaladiisii marar horeynu soo xusnay isagoo dadkii baqan lahaa dhiiri gelinaya markii malag uu kusoo xaadiruu dhimanaya isagoo aan dagaalba ku jirin firaashkiisa iska jiifa ayaa wuxuu lahaa laqad shahidtu kada wa kada mawqican intaasoo meelood baan ka soo dagaalamay oo jaahiliyadii iyo wakhtigii islaamka meel walba leh wamaa min cudwin min acdaa'i ilaa wa fiihi jarxun min tacnatin aw ramya jidhkayga xubin kasta oo ka mid ah waxaa ka muuqda nabar iyo dhaawac xubin qarsoon iyo mid muuqdaba oo ama seef lagu dhuftaya ama waran wahaana amuutu calaa firaashi falaa naamat acyunu ljubanaa haddana waa ikaasoo maanta anoo aqalkaygii jiifa ayaan dhimanaya ilaahay oo aanay seexanin oo ha soo jeeda isha fulaygu macnaha fulaygu feejignaantiisa ku jiro isagu ha u qaato malaga in feejignaan layskaga ilaaliyo ibnu baa waxa walaa laa yanfacu xadarun min qadar qofku feejignaan iyo fulaynimo badan qadarka iskagama ilaaliyo walow kuntum fii buruujin mushayada tashyiidku dheerayna wuu noqdaa adaygna wuu noqdaa qalcad la dheereeyo la adkeeyaba ha la galo wa bi'rin mucadalatin wa qasrin mashiid waxa ilaahay uu ka warramayaa munaafiqiintii haddaba wa in tusibhum buu ilaahay yidhi haddii ay hesho dadka muslimiintaa xasanatun wanaag hadday helaan ay guulaystaan yaquuluu waxay odhanayaan haadihi min cindi illaah ama wa in tusibhum xasana haddii wanaag ay helaan dadkaa munaafiqiinta ahi yaquuluu waxay odhanayaan haadihi min cindi illaah ilaahay baa wanaaggana wa in tusibhum sayi'a hadday balaaya ku dhacdo yaquuluu waxay odhanayaan haadihi min cindik tani waa agtaada muxamadow xaggaagaana laga raacay balaayadu xaggaaga inaga raacday qul waxaad tidhaahdaa kullun min cindi illaah mid weliba ilaahay agtiisu ka yimaadaa balaayada iyo barkhadda musiibada iyo khayrka mid walba ilaahaydaa qadara famaa lihaaulaa'i alqowm qoladaa maxaa u maxaa ku dhacay talow ee laa yafqahuunaanlaa yakaaduuna aanay u dhowaanaynin yafqahuuna xadiia inay fahmaan warka rasuulka iyo qur-aanka maa asaabaka buu wixii ku hela qof yahow min xasanatina wanaagah fa min ilaahay xaggiisu ka yimi fadli ilaahay weeye wamaa asaabaka min sayi'a wixii kugu dhacee dhibaato ahina fa min nafsik naftaada ayaa sabab ah wa arsalnaaka waanu ku dirnay nebi maxamedow linnaas dadka ayaannu kuu dirnay rasuulan erga alla adigoo ah wa kafaa billaahi shahiida ilaahay baa markhaati ku filan adiga iyo dadka ay saysataana kaa hor yimid ilaahay baa markhaati idinku filanoo taasaa lagaga ciilaaye nimanka had jeer aayaadku waxay sifaynayaan marka islaamka soo gelayaan anfacdoonka ahaa ilaa qofna mabda buu u socdaa qofna maslaxad buu doonayaa tallaabooyinka had iyo jeer la qaadayo labadaasay isugu jiraanoo qofna daacadnimo iyo xaqraadis iyo mabda buu u socdaa qofna maal iyo manfac ayuu u socdaa iyo maslaxad labadaasa had jeer isla jaan qaadi waayo had iyo jeerba iska hor yimaada markay dabeedna soo islaamayaan dadka qaarkood baa odhanaya maxamed waa kan gacanta weyn ee wax badan bixbixinaya waxaad ka heshin dadka qaarkood baa odhanaya diinta waaba tan la idiin ammaanae eh. caruur badanina ha idiin dhalato cuud iyo xoolo badanina ha idiin batee eh. bal diintan tijaabiya kolka ay soo galaan hadii dabeedna wixii ay filayeen ay helaan waxay leeyihin haadihi min cindi illaah alla waana barwaaqeeyey haddii wax isku hagaagi waayaan oo colaad iyo abaar iyo carruurla'aan iyo qarax ay la kulmaanna haadihi min cindik adaana laga ka raacay markaanu ku raacnayba belanoogama kaa horray baasaysibay bilaabayaan waa dhaqanka qofka iimaankiisa uu liita wey <clears throat> sidaasunbaa rusushii horena lagu odhan jiray oo kuwa tijaabada u socdaa ay ku odhan jireen fa idaa jaa'atum alxasana qaluu lana haadi wain tusiibhum sayi'a yaطayaruu bimuusa waman macah waa faraacinadii oo dadka qaarkoodoo wanaag kolka ay helaan waxay odhanayeen dee tan annagaaba mutaysanayda marka wax dhacaanna waxay odhanayeen muuseha wax sheegsheegayna loogama horayn wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarf fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhih khasira addunya waalaakhira dadka waxaa ka mida baa ilahay uhi man yacbud allaha calaa xarfin daraf mid ilaahay ka caabudayoon diintu biyo dhigin ama aan cagaha soo wadagelin ayaa ka mid a oo siloonah kow hadduu wanaag hela wuxuu leeyahay oo maal uu khasbi hela iyo barwaaqo wuxuu leey waa diin khayr leh haddii kalena waa kaa baasaysi buu bilaabaya baasaysi marka waa dadka anfacdoonka ah saasay odhan jireenoo wixii dhibe ku dhaca waxay odhanayaan haadihi min cindik waa baasaysi u jawaaba waxaa tidhaa qul kullun min cindi illaah sidaasay dhibka iyo dheefta labaduba ilaahay agtiisa ka yimaadaan macnaheedu waa maxay khalqan wa iijaadan ilaahay baa keena ilaahay baa qadara kullu min cindi illaah famaa lihaulaai alqawm laa yakaaduuna yafqahuuna xadiian maxaa ku dhacay waa wax lala yaabo waxa loo sheegayaba maba fahmayaan arrimaha ma miisaami karayaan ilaahay baa kala qaada wuxuu idhi maa min xasanatin fa min allah wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsi wixii wanaagahe aad hesho qof yaho ama rasuulow ilaahayba ka yimaadeen wixii dhibaato ahee dhacaana naftaada oo miyaana iswaafaqsanayn qowlkooda iyo kani maya wuxuunay waafaqsantahay intani kullun min cindi kullun min cindi illaah waa xasanada iyo sayi'ada wanaaga iyo xumaanta dhibka iyo dheefta kullun min cindi illaah labadaba ilaahay baa qadaray aayaddu tidhi aayaddanina way qaybisay marka aayaddaa hore waxay ka hadlaysaa xagga qadarka labadaba ilaahay baa qadara laakiin xagga marka la eego qofka sababtiisa wixii wanaaga ah, camalkiisu qofka ma go'yo waa fadl ilaahay waa kaa ilahay yidhi fa min allah fadli ilaahay weeye waxaa u markhaati furaya rasuulku sal allahu caleyh wasalam ummadda uu la hadlo wuxuu idhi qof waar waxaa ogaataan qaaribuu wasadiduu waar dadaala oo baldhodhoweeya wixii laydinka baahnaa ku toosnaada dariiq ka dhicina ogaada qofna camalkiisu inaanu jannada u goynayn walaa anta yaa rasuul allah oo waxay idhahdeen adigana camalkaagu jannada kuu goyn maayo miya markaasuu idhi haa ilaa an yatahammadanii allaahu fi raxmati inuu ilaahay naxariistiisay dhex geliya mooyaane anigoo nebi maxameda camalkaygu jannada ii goyn maayo marka maa asaabaka min xasanatin fa min allah waa fadli ilaahay dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa waa dheeraad ilaahay tan kale la yidhi wixii sayi'aana fa min nafsik adaa naftaada sababa weeye ilaahay ha qadaro laakiin haddana adaa doortay cagaha ku raadsaday gacmaha ku jiitay sababu ahaa weeye wamaa asaabakum min musiibatin fa bima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir dahra alfasaadu fi lbari waalbaxr bima kasabat ydi nnaas marka waxa weye labadaba ilaahay ha qadaro siday sheegaysa aayadda qaybtaa hore kullun min cindi laakiin haddana waxna waa fadli ilaahay oo naxariista waxna addoonkaa sabab u ahoo waa xumaanta hadduu addoonku iskabadaynla ilahay xumaanba kuma ridayo waa saas wey wa arsalnaaka linnaasi rasuulan wakafaa billaahi shahiida adugu rasuul baa rasuul macnaheedu waxa weeye markhaati baad ku tahay fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaai shahiidaa waynu soo marnay suuradda bilowgeeda markhaati baad ku tahay ummadaada waad ku markhaati furi laakiin wakafaa bilaahi shahiida markhaatiga ilaahaybaa kasii weyn markhaatiga alleh ayaa ku filan waxaa aayadda aynu ka faa'idaysanay kolka ah. ugu horayn qofku tallaabada uu qaadayo inay noqoto mid ikhlaas iyo daacadnimo leh inay tahay mid mabda' ka ah oo diin raac iyo xaqraadiska ah oo aanay ka ahayn maxay anfac adduunyo qofkuu raadinayo waa arrintayna kaday ee goysi diimika wax loo kacayo waa ujeedda badan inta daacadii way yarta mid waliba wuxuu leeyahy talow maxaa dhadhan ku jira taana marka wixii la waayaabaad garanaysaa dadku faraaraha yeelanayaan taasi waxay soo baxaysaa marka dadka la kala shiilo ee la imtixaano qofkii maslixiga ahaa iyo qofkii maadiga ahaa markaasay soo kala baxayaan wax labaada aayadda aynu ka faa'idaysanaynaa waxyaabaha dhaca qofku inuu ka daayo baasaysiga iyo sharaysiga oo halkaasaa layga raacay hebel baa iigu wacnaa iyo waxaasaa sidaa noqday taasaa maaragtay inuu ka daayo oo dee dhaqanka dadkan iimaankoodu daciifkaiyo ama munaafiqiinta ahaa weeye dhaqankoodii waxa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa aayadda dadku marka ay diinta raacayaan waa inaanay uga qasdin duuya ah ku hesheen oo dadka qaarkood baa yidhahda war berigii hore waxaynu soo tijaabinay xeerkii soomaaliga waxaynu soo tijaabinay shuuciyaddii waxaynu soo tijaabinay dimuqraadiyaddii inta midnaba waa lagu afdhigi waayey warbal si aynu barwaaqo iyo maal iyo nabadgelyo iyo u hello shareecadda aan raacno marka macnaheedu waxa weeye shareecadda aan wax ku hello manfaca dunyo haa waa lagu helayaa ilaahayna uu ballan qaaday laakiin ujeedda adduunya inaad shareecadda u raacdo adigoo maal iyo manfac iyo taa doonaya haddaad qasadkaagu kaa yahay dee markaad weydaabaad xagga kale isu rogi waa kaa ilaahay markaa ka warramaya dee kuwaa markay waayeen baasaysiga bilaabay laakiin waa inaad u raacdaa inay tahay wax lagugu addoonsaday oo cibaado ah waxaad holaysa doonaysa ama hel ama waa laakiin inaad ku qasban tahay oo addoon la amray aadto amarkii ilahay aad fulinayso ee anfac adduunyo aanad ku raadsan markaaad amarkaa fuliso adduun iyo aakhiraba liibaanta ilaahay uu ku ballanqaaday taasina waa ka faydaysanayna waaya <clears throat> man yudici rasuul qofka rasuulka ka tala qaata faqad adaaca allah ilaahay buu aqbalay oo ka tala qaatay waman tawallaa qofka ismarooriye ee sii jeedsada famaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi maxamedow calayhim xafiidan adigoo dushooda ilaalinaya oo laguma qabsan doono wayaquuluuna waxa ay leeyihiin munaafiqiintu daacatun amrunaa daaca annagu aqbalkeen baanuna fa idaa barasuu min cindik markay agtaada ka baxaan way kula joogeene markay kaa dhaqaajiyaan bayata waxay qarsanayaan ay ku waabaraysanayaan daa'ifatun minhum qayb munaafiqiinta ka midihi waxaa la mirayaa hayra aladii taquulu wixii aad lahayd waxaan ahayn wixii aad ku heshiiseenee isla garateeneed fartee waxaan ahayn baa lagu ayaa la habeenmirayaa wallaahu yaktubu ilaahayna wuu qorayaa maa yubayituun waxay qarsanayaan habeenkii la mirayo fa acrid canhum ka sii jeesa kuwa watawakal cala allah ilaahay tala saaro wakafaa billaah ay wakafa allah ilaahay baa kugu filan wakiilan midaad arrimaha u dhiibatood ku tiirsato ilaahay baa kugu filan nabi maxamed oo munaafiq waxba kuma yeelayo waa mucjisaadka qur-aankay ka mid tahay inuu ka warramayo oo war kale oo dhanba uu kaga duwan yahay annahu yucabir camaa fi damiir waxa ayuu dabada soo dhigaa qur-aanku ka warramaa mucjisaadkay ka mid tahay inuu qur-aanku ka warramo waxa dadka qaarkood ay ku faqayaan iyagoo mid iyagoo laba saddex tira koobana ah intay afka isa saaraan waxa ay ku faqayaan ayuu fagaaraha soo dhigaya waa mid aan laga helaynin war kale toona waaya nimankii munaafiqiintaabaa marka ay nebiga maxamed la joogaan calayhi salaatu wasalaam ismacaanaynta iyo Ah, sida ay u muujisanayaan inay muminiin yihiin baa naskuu ka waramay iyo marka ay noqdaan waxa la isla soo qaadayo iyo wuxuu nebigu ka yeelayo guud ahaanba waxa ilaahay u tilmaamay inaan la kala dhex karin ilaahay rasuulkiisa qofku markuu doonayo ilaahay inuu ka tala qaato oo addoon uu u noqdo ergaduu soo diray waa nebi maxamede isaga ha ka dhigtan iftiinkii uu eeganayay tusaalihii weeyi qur-aanka qur-aanka ayuu tusaale wiyi nebigu calayhi salaatu wasalaam qur waa kii aad akhriyaysa dhegaysanaysa fahmaysa intaaba isaga laga qaadanayay muuqaalka loo fahmaye loo camalfalayana rasuulka wey sala allahu calayhi wasalam man yudici rasuula faqad adaaca allah ilaahay qofka rasuulka adeeca ilaahay buu adeecay sababta aayadda ku soo degtay sababa waa la sheegaa laakiin ibradu waa cumuumu lafdi lafdiga caamnimadiisumaa ladee eegaya rasuulka cidda ka tala qaadatee nebi maxamed adeecday ilaahayna way adeecday waxaad halkaa ka arkaysaa addoonka iyo ilaahay daacada ka dhaxaysa abtirsiima kama dhaxayso iyo ehelnima toona waxa ka dhaxaysa inuu addoonu noqdo ilaahay addoonnimada wuxuu ku xaqiijinaya iska sheegasho maahe maxay addaaca daacaduna waxa weeyaan inuu qofkii noqdo Ah, wixii la faray mid fulinaya sababta nebi maxamed cidda raacdaa ee ilaahay u adeecdaa waxa weeye nebiga wixii ka soo fulaabaa waxyiba ah haduu yahay qur'aan iyo hadduu yahay xadiid wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa wax aan waxyi ahayn kuma hadlay rasuulku sala allahu calayh wasalam rabitaankiisa kuma hadlaya waxyibuu ku hadlaya waaya xadiidkii saxeixa ahaa wuxuu nebigu ku yidhi isagoo tilmaamaya cidda mar haddii isaga adee cidda la adeecay ay tae ilaahay oo la adeecay cidda isaga adeecday in la sii adeecayo oo qofka waajibkiisa ka soo baxee madaxda ah ee nebi maxamed adeeca sida nebi maxamed loo adeecaya iyo isagana loo adeecaya man aaacanii faqad aaaca allah war qofka aniga iga tala qaataa ee diidin ilaahay buu aeecay waman casaanii faqad casa allah qofka aniga ee caasiyeyna ilaahay buu caasiyey waman aaaca alamiira faqad aaacanii maamulka muslimiinta iyo qofka mas waa qofka aqbalay aeecaa aniga ayuu aeecay waman casa alamiira faqad casaanii wahuwa haabitun fi saxiixayn qofka mas-uulkiisa iyo madaxa dadka muslimiintaa diidaana anigana wii diiday buu nebigu ui salaatu wasalaam maxaa fadli yahe qofkii ummadda u talinayay halkaasuu nebigu joojiyey waa taa aynu abubakar kaga soo warramaynae uu abubakar lahaa atiicuunii maa aactu allah fa idaa casaytu allaha falaa aacata lii calaykum arintaan ilaahay adeecayo waajibka xaq baan aniguna idinku leeday iga tala qaata laakiin haddaan ilaahay ka tala qaadan waayo oo amarkii horreeye aan diido amarkaygana la qaadan maayo isagaa isxukumaya waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiidan dee ma ilaalinay sida malag baa ilaalinayabaa ilahay adugu mar hadduu qofkani ku diido ammaanadaadii waad gudatay waajibkaagii waad iska ridday xafiid ma tiidoo lagaala xisaabtami maayo lagu odhan maayo keebaa beeniye iyo kan iyo muxuu camal sameeye maxaad usoo qaban weyne ma jiro adigu waajibka ay gudata markaa munaafiqiintii baa ilahay uu ka warramay wayaquuluuna aaca aaca amrunaa daaca waa khabarun limubtada'in maxduufin taqdiiruhu amrunaa daaca dee anagu maxamedo waanu sogaanna ba yidhaana aqbalkeen baanna arrinkii adaa noo keenay annaguna aqbalkeen ku adeecna buruusku waa bixidha faidaa barasuu min cindik kol alla kolkay agtaada ka baxaan ee dabadda loo baxo bayadha tabyiidku waa mirta habeenkii habeenkii dadku marka ay madowga la eegtaane meel madow galaana afka isa saaraan ee wax isu sheegsheegaan ee mirtaa habeenkii ay ku ballamaan baa bayata weeye bayata daa'ifatun qayb iyaga ka midii waxay mirayaanoo habeenkii laysla soo qaadayaa hayr aladii taquulu wixii ay daa'ifadaasi lahayd waxaan ahayn markay ku hor joogeen haddii ay daacatun lahaayeen mar alla marka gooni laysku noqdo waa wax kale hayr aladii taquulu anta adigu shaygii aad ugu dhawaaqday ee aad fartay ay kaa aqbaleen waxaan ahayn bay daldalayaan faacilku daa'ifadana wuu noqon karaa hayr aladii taquulu hiya daa'ifadu wixii ay hortaada ka lahayd daa'ifada iyo kooxda munaafiqiintii waxay hortaada ka ballanqaadeen waxaan ahayn baaba la miraya laakiin ilaahay muxuu markuu yihi famaa arsalnaaka calayhim xafiidan adigu ma ilaalinaysa waxa la yidhi yaktubu maay wallaahu yaktubu maa yubayituun ilaahay baa qoraya waxay qarsanayeen manaa malaa'ig baa u saaran fa acrid ha adeecin weeye ha u rumaynin watawakal cala allahi wakafaa billaahi wakiila waa bushaara la siiyey nebiguo mar haddaad ilaahay haysato munaafiq kastoo kuweyda ku khilaafa waxba ku yeeli maayo <clears throat> alla wuxuu idhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur'aanka miyaanay dhuganin aanay fiirfiirin aanay aad u eegin wuxuu ka hadlayo dadka loo soo dejiyey walow kaana hadduu ahaan lahaa qur'aanku min cindi hayr illaah cid aan ilaahay ahayn cid ilaahay ahayn hadduu ka iman lahaa lawajaduu fiihi waxay ka heli lahaayeen dadku qur-aanka dhexdiisa ikhtilaafan kaiira isweydaar badan meel kale hadduu ka iman lahaa qur-aanku yoon ilaahay ahayn isweydaar baa dhici laakiin imka isweydaar ma jiro ilahay buu ka yimi waidaa jaa'ahum kolkuu u yimaado dadka qaar ka mida amrun war markuu yimaado war arrinku waa war warkaasoo min alamni nabadgelye la sheegaya ah oo la leeyahay asxaabtii iyo colaalkii muuminiintu way guulaysteen aw ilkhawf ama cabsii markay soo dhacdo laydhaa colkii la jari adaacuu bihi way baahinayaan markiiba waa mid waliba halkiisu ka yeedhinaya ka sheegaya ma habboona waxa u habboon tan soo socota wala radduuhu hadday arrinkaa u celin lahaayeen warka ah, ila rasuul hadday rasuulka u celin lahaayeen wa ilaa ulil mri minhum iyo dadka ulul amarka ee arinka iyo talada u saaxiibahee asxaabta waaweynee iyaga ka mida ah hadday u celin lahaayeen warkaa ah. la calimahu way ogaan lahaayeen alladiina kuwii yastanbituunahu kala hufayay oo minhum ka mida ah asxaab kuwa warka istimbaadi karaya kala shiili karaya ee soo gudbin karaya wixii sheegid mudan kuwaasaa garan lahaa walowlaa fadlullaahi calaykum dheeraadku ilaahay idin siiyey haddaanay jirin waraxmatuhu iyo naxariistiis latabactum shayaana shayaankaa raaci lahaydeen ilaa qaliilan in yar mooyaane laakiin meeshii fadli ilaahay iyo naxariis ayaa ilaahay uu idinku ilaaliyo had walba dee idin fidinaya marka hore qur ilaahay oo ammaanay kalaamkiisa kariimka ee xaggiisa ka soo degay qur-aanka loo soo dejiyay bay ka mid tahay ugu horraynba qofku inuu tadaburo atadabur markaa tadabburka macnihiisu waxa weeye inuu qur-aanka qofku ka dhigo ilaahay oo la hadlaya shaaraynayo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan waa aadaabtii qur'aanka lagula dhaqmaya mid ka mid ah. a oo marka uu qur-aanka qofku akhriyayo waa inaanu sida gabaygo kala noqonin axad saxaaba wuxuu lahaa hadanka hadi shicr waa qur-aanka ma sida gabaygaa u dudubinaysaan ka daaya qur-aanka waxaa loogu talagalay tadabur in macnihiisa la dhadhamiyo oo qur-aanka aad la jaan qaado waxaa tadaburkani uu ku iman karaa qofku dee markuu macnihiisa garanayo haddaanu macnaha qur-aanka garanayn oo uu akhriyayo aadaabtii wuu ku akhriyaya ajrigiina waa looga qorayaa oo qofka qaariga ah uu helaya laakiin dee qofka macnihiisa garanaya ee hadalka ilaahay uu la hadlaya iyo ujeeddadii garanaya iyo kii kale dee ma isku midba isku mid marka aayaddu waxay dhiirinaysaa naska macnihiisa iyo quraanka tafsiirkiisa in la barto oo marka aad akhriyaysa aayaadku ay dareenkuu sameeyaan iyo dhandhan oo siduu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo salafkiiba qofku shucuur ay u sameeyaan oo mar uu ilmayn karo oo maruu nafisayo maruu kuqoslayo oo maruu bushaaraysanayo tadabur afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha oo qur miyaanay tadaburayn miyaanay dhadhaminayn miyaanay dhuganayn miyaanay macnihiisa eegayn mise qalbigiibaa qufulmay talow ilaaha quluubteenna qufuli marka sidaasaa nasku uu dhiirigeliyey marka waajib bay tahay qofka qur-aankii garanaya dee waa inuu macnihiisiina gartaa markuu salaada ku tukanayo iyo marka cidi ku tukinayso iyo marka la ahriyayo intaba aayaadkiibuu garan karayaao isku had jeer dareenuma qofka sarajooga wakhti dheer buu xamilaya qofka macnaha qur garanaya muddo dheer buu ag fadhii karaya qur la ahriyayo kii kale laakiin dee waa dareemi karaysaa inaanay se afalaa yatadabbaruuna alqur'aan caynkaa weeye walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiiran si kale markaad qur dhugateed aad ugu fiirsato waxaad dareemaysaa oo xaqiiqa kuu noqonaysood markhaati u helaysaa kalaamka ilahay inuu yihi kalaamka ilahay inuu yihi sababta loo tadabburayaa waxa weeye inaad garato inuu kalaamka ilaahay yahy haddii ilaahay ahayni keeni lahayd ikhtilaaf badan baa laga heli lahaa isweydaar isweydaha marka waxay sheegtay aayaddu ee caddaysay kalaamka ilahay inaanu isweydaar lahayn wa sadaqa allah innaguna saasaynu ku haynaa qofkii qur-aanka ilaahay wuxuu garanayaa kalaamka ilaahay inaanu isweydaar lahayn alqur'aanu yusadiqu bacduhu bacda qur wuu isu rumaynaya wuu isfasiraya qur-aanku waa ka maaragtay aayaddaasi ilahay wuhi waa kitaaban mutashaabihan maaani isku lalamaanyi isagoo markhaati furaya markaa rasuulku sal allahu alayh wasalam asxaabta qaarkood oo aayaadka isu daliishadoo iska hor keenay wuu ka cadhooday wejigiisu wuu isbedelay wuxuui war maxaa dhacay maxaa kitaabka ilaha isaga horgeynaysa ee kani markuu aayad daliishaday uu leeya aayaddaasi ma jirte ama saa macnaheedu maaha tan kalaa sidaa tidhi war isku dhan u jeedayoo wuu isfasirayaa qur-aanka ha iska horgeynina buu ummadii hore waxaa halaagay diintoodiibay iska horgeeyeenoo iniba in goosatay aladiina jacaluu lqur'aana cidiin qaybay ka dhigteen kitaabadoodiiyo midaba qaybunbuu la tegay intii kalena dhanbuu iska dhigay inamaa halakat ilumamu qablakum biikhtilaafihim fi lkitaab marka waa aadaabta kitaabka lagula dhaqmayo waxa iska macruufa warwar oo ama la qoro ama la duubo ama la akhriyaaba qofka had jeer warkaa ku yeedhiyey iminka dadka ama mas-uuliyiinta ah ama xukamada ama khutabada ah cid kastaaba toban sannadood ka hor shan sannadood ka hor bal laba sannadood ka hor khudbaday jeedisa hadii la yeedhiyo tii ku xigtayna la yeedhiyo tu kalena la yeedhiyo qad yuujad walaa yuujad fiiha ikhtilaaf kaiir aad buu u badan yahay iska horimaadkeeda sawkii hebel sidaa shalay lahaa sawkii maanta caynkan yidhi marka qofka dadkan kaambaynadiiyabaa isu ururiya waxaasoo isu duube qofka marka khudbadihiisa loo ururiyo waxa la soo heli karayaa isagoo mutanaaqidahoo dad dhowrabaad baad moodaa geligiisaba moodide dad badan baad moodaa siduu hadlay iyo sida hadalkiisu isaga horyimi iyo maalinba halkuu marayay qofkaasi iyo wixiisii hore inuu beeninayo had iyo jeer kalaamka bani aadamkay tahay sacaado uta amaa kalaamka ilaahay maya waa mucjisaadkiisa ka midta qur-aanka saddex iyo labaatan sannadood buu soo degayay markaasuu haddana isu rumaynaya saddex iyo labaatan sana daayo laba sano qofka hadlaya ayaa hadalkiisu iska hor imanaya waaya waa waxyaabaha u markhaati furaya wey kalaamkani kalaamkii inuu yahay ilaahay subxaanah arrin kaleu markaa nasku ka hadlay oo la xidhiidha adaabta warka iyo kaalinta warbaahinta ilaa soo nidhi qur marba dadka mihanka iyo xirfadaha iyo shaqooyinka leh kol boqol uu saxaya qof dadka ku jira doorka warbaahinta kolba waxbaa dee baahintu ay noqotaaye kolba si unbaa wax loo baahiyaa kolba itaal bay leedahay kol afunbaa la isticmaalaya kol gabay baa la isticmaalaya kol maahmaaho kol maxfal la ysugu yimaado imikana waxa la isticmaalo waynu naqaanaa ee wax lagu baahiyo aadaabta warka islaamku uu u dhigayba halkan nasku muujinaya marka sababtu waxay ahaydoo aayaadku ku soo degeen marka had iyo jeer colku baxo gaalada layselo masaafo dheeroo warku si uun de raagayo laga dagaalamayo ayaa wararka soo duulduulaya markiiba dadku isgaadhsiin jireen waxaasaa layidhi waxaasaa layidhi waxaasaa layidhi markaasaa dee qofna warkii wanaagsanaa baahinaya qof kalena warkii xumaabuu baarinaya waxba laga yaaba iyadoo meeshii war wanaagsani jiro in war xun la baahiyo iyadoo war khoofii jiro war nabadgelyo in la baahiyo dadku isdhigto war aan xaqiiqo ahayn baa wareegiisu iska batay ilaahay taa wuu hawshan gashayna waa ku eedeeyey inaanay kaalin wanaagsan qaadanna uu waxa uu halkan amray warka in lagu celiyo ehelkiisa ilihiisa rasmiga laga qaato dadka mas-uuliyiinta ahi ay soo saaraan warka warka hagaagsan ee dal iyo dad iyo diinba anfacaya inay iyagu soo saaraan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ulul amarka ulul amarkuna waa asxaabtiisii waaweynaa marka waxaanay dadku iska yeedhinayaane iska baahinayaan haddii ay u celin lahaayeen baa ilahay ui rasuulka iyo asxaabta waaweyn istimbaad bay ku samayn lahayn istimbaadka waxa weeyaan in la kala dheego in la kala shiilo in la kala haadiyo oo kiisa dadka wax u taraya dadka u bushaaraynaya dadka guubaabinaya dadka midaynaya kiisa xaqiiqadaana in la baahiyo ka markaa fitnada leh ama beenta ah ama runbahaadee dadka aan waxba u tarayn in la qofulo oo isagana la xidho lianna alxarba fi lxarbi khudca dagaalku waa xeelad iyo farsabo oo kaa marka sidaasaa nasku uu tilmaamayaa meesha waxaa ka baxaya markaa tan ay yidhaahdaan dadka saxaafadda ee galbeedka ka soo jeeda wax wal oo la maqlaba waa in la sheego wax wal oo la maqlaba waa in la sheego taasoo dee waxyaabo badan oon islaamku ogolayn ay ka soo bixi karto macnaha islaamku waa diinta aadaabta iyo akhlaaqda diinta aadaabta iyo akhlaaqda marka wixii aadaabtii akhlaaqda ku xun ayaa la hakinaya wixii ummadda islaamka lafjab ku ah ayaa la hakinaya sidaa darteed bay ayaa nusuus fara ay dhiirinaysaa warka in la yska hubsado oo cid walba aan laga qaadan lidaalik baynu odhan karnaa hubsiinada war la hubsanayo ee la hufayo ee la kala haadinayo waa arrinta diinteennani ay ku badbaaday qur'aan iyo xadiidba diimaha kalena iska hubintaa la'aanteed bay ku baabeen diintii yahuudiya tii nasaaradaba markaasaa qofka muxadifiinta waxa caado u ahaa asxaab atakhriij qofka warkiisa caadiga ah iyo sheekadiisa caadigaa ah beena lagu ararko xadiiskana lagama qaadan jiro xadiisku sheega in cid kale laga qaata mooyaane isaga waxaa la leeyahay waar ninkaasi beentuu sheegaado mar hadduu beenta caadigaa ah dadka u sheego nebigana been buu ka sheegi karaa inaga daaya salafkii mid ka midabaa u soo doontay nin xadiid uu ka doonayo dabeetana wuxuu arkay isaga oo daabadiisii ama gaadiidkii sacyo dameer wuxuu noqdaba masaftii hor haya oo ku sasabaya waata la yara muheeyo neefka neefka waa la yar muheeyaa si loo soo dhaweeyo iyo ilmaha yar iyo weel faaruqaa la tusaa sidii iyadoo loo muujinaya in wax ku jiraan ninkiiu islaaxay kun faasiqun binabayn fatabayanuu an tusiibuu qowma bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin waa laga murugoonaya wixii marka tabanide aad ku xisaabtantay uu been noqdo waa adhaxjab wey waatay soomaalidu ka mahmaheena yidhaahdeen beentaada hore runtaada dambey dishaa waa run wey waaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa abi hureyra warinaya wuxuu ku yidhi kafaa bilmari kadiban an yuxadida bikulli ma samic qofka waxa ugu filan been inuu waramo waxalla wax kastuu maqlaba inuu waramo xadiid kalena wuxuu ahaa qofka been sheega isaga oo ogsoon inay been tahay fa huwa axad lkaadibayni ama axad lkadaabiin dadka beenta sheegunbuu isna ku jira beenta waa la lahaa isna wuu ogaaday inay beenta wuu sii faafiyey wuxuu doona hadafka ka lahaado ama ha ku boolatiigaya ama dhanku doonaya ha u ridaya ama cid ha ku xumaynaya kadib isaguna beenaale ku qor buu nebigu yidhi wa kariha lakum qiila waqaala wa karata su'aal wa idaacat almaal qiila waqaala oo qofkii uu badiyaaba ugu filan buu nebigu yidhi saasay noqotay waxa kaloo halkaa aad ka arkaysaa sababta aayaddu arrintan loo diiday waxa weeye warkan dadka muslimiinta mooral jabinaya ee munaafiqiintu intay magaalada ku baahiyaan muhabbitiintu dadka dadka adhax jabinaya ee kala firdhinaya ay odhanayaan waa la jabayoo ma jiro oo waxay saasay noqdeenoo dabeetana dadka wixii taakulayn iyo taageero bixin lahaa ama gurmad gaysan lahaa ayaa qof waliba hululaha galaya ee kii ilaahay ilaaliyey mooyaane arrimaha noocaas ahee istaraatiijiyadda dadka muslimiinta iyo midnimadooda iyo moralkooda wiiqaya maya waxaad arkaysaa dadka qaarkoodoo maalan marka ay ama wax faallaynayaan ama wax qorayaan ay wax calliqayaan gaalka iyo wixiisa wuu buunbuuninayaa wuxuu siinayaa awoodihii ilaahay uu lahaa dadka muslimiinta ayaa ah arrimahooda markuu soo qaadana tii adcafu buu ka dhigaya dad daciifahoo iska liibto inay iska yuurursadaan ay ahayd aanay hadhadlinba ayuu ka dhigayaa wixii kaasi uu qabto microscob weyn buu saaraya waa waaweynaynaya dadka muslimiintaa ah waxoodana wuu daciifinaya maya idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulih ajri loo qorayaa dadkii naafada ahaa dagaalka ka hadhay qaydkaasi aayadda ku xidhay markay taageerayaal wanaagsan rabbi iyo rasuulun qof taageero u noqda waaya afalaa yatadabbaruuna alqur'aan waidaa jaa'ahum amrun markuu arinu u yimaado min almni aw alkhawf ama nabadgelyo ka waramaya ama cabsi marka arrintaasi timaado adaacuu bihi way iska baabhiyaanuun ilaan alidaaca idaacadda alidaaca waxa weeye masdarkii adaacu adaaca yudiicu idaacatan adaacuu bihi way baahiyaan way baahinayaan iyagoon ninna ka dhagaysan meel la ula baydhin waxna qiyaasin dhibaatada ka dhalanaysana aan eegin ayay ka sii daayaan walow radduuhu ila arasuul wa ilaa uli lamri minhu hadday rasuulka u celin lahaayeen warka ama ululamarka ululamarku waa kuwe waa kuwa iyaga ka mid asxaabta waaweyn nabiga kaag dhoweeye lacalimahu way ogaan lahaayeen alladiina kuwiibaa ogaan lahaa yastanbituunahu kala hufayay warka oo minhum ka mida asxaabta kuwa warka kala hufi karaya xaqiiqadiisay ogaan lahaayeen markaasay soo gudbin marka ehelkiisa lagu simo weeye sidaa daraadeed baa maali maalmaha ka mida ah waxaa soo yeedhay nabigu dumarkiisii wuu furay islaamihiisii oo dhan wada dalaaqaya magaalada madiine gashay madaxaa la qabsadayoo abubakar iyo dee cumar iyo dee baa ag jooga walaa ayaa dhacdayba markaan dabeedna arrinkii waa la isku wareegay cumar baa cararayoo nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam waa nabiga la kaftamee ka qosliyey su buu weydiiye wuxuu uhi miyaad furtay maya buuri <laughs> albaabkaa intuu istaagayuu aad u eedaamay ayuu war warkii hore waa beene nebigu xaasaskiisii wuu qabaaye iska dhaafa waxaa sheegayseen marka wuxuu lahaa aniga laftigaygu fa kuntu ana istanbadtu dalika alamr anigaaba ka mid ahaa buui ululamarkan ilaahay uui mustanbiiin baahana waxbay kala shiiri karaan waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa waa qowlkii uu rajaxay ibnu taymiya raximahullah in ululamarka adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum ayadday daliishanayaan ay ku kabayaan taa hore habeenkii dhaway soo marnay ayay ka mid ululamarka inay culimmadu ku jiraan ayaa aayaddani caddaynaysa waayo dadka wax kala miisaami karaa maslaxadda iyo mafaasidda diin wixii ku saxeeya wixii ku xun ayaa halkan ilaahay ku sheegay inay ulul amarka yihiin marka ulul amarku waa aqoon diinta ayaa ka kowa iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta baa la ydhaha madaxdu raciyadday madaxu tahay madaxday madaxu tahay leannahu waa kuwii ka shidaal qaadanayeen marka khayr iyo wanaag loo jeedo wey marka adaabtaasuu yeeshay iclaamkii iyo saxaafadii aadaabtaasa yeeshay diintan ilaahay waxa uu soo dejiyey dadka dantooda iyo dadka caalamka ku nool inay hagaajiso waa ka ilahay hi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ilaahay wuu wanaajiyey dhulkaoo rusul iyo diinbuu ku wanaajiyey haiga xumayninabaa ilahay dhulka wey markuu dadkan la hadlayay marka wax kasto wax lagu islaaxinayo o lagu wanaajinayo waa la sheegi karaa wixii wax lagu kharibaya maya waata dee nusuustu marar badan xusaysa inay beentu runta ka wanaagsanaan karto runtuna beenta ka xumaan karto iminka qofku hadduu warkan kaa qaado oo ka kale u sheego ama reer hebel war ka qaado reer hebelka kale u sheego runna ay tahay dee oo dabeetana ay islaayaan oo lagu kala guuro meeshii ma runbaa runtaasi mise waxa ay noqotay fitno dee fitno haddii dadkaa uu been ka soo qaado colloobay oo kuwa kale uu sheego dabeetana uu walaaleeyo gacanta isu saaro fitnadii meesha ka saaro dee waa been run ka wanaagsan marka halkaa waxaad ka arkaysaa hadafka iyo maslaxadda iyo maqsadka diintu ay u timid wixii lagu xaqiijinaya inuu wanaagsanaanayo ah, wixii kalena uu noqonayo waxun marka cidda had jeer majaalkan iclaamka ku howlan iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan waa lagama maarmaan in islaamka ay aqoon u yeeshaan dhinaca ahbaarta iyo wararka inay aqoon u yeeshaan aad baa muhim maqaaluu qoray laga yaabaa inuu diinta dad dhan kaga eriyo oo uu dicaayad diinta eh, ka sheego mararka qaarkood baa waa kiin dee lahaa dadka iclaamka nin suudaani oo iclaamiya ka warramaya wuxuu idhi iclaamiyiinta muslimiintu dadka kaalinta warbaahinta ku jiraee muslimiintu waxay noqon kari waayeen buu idhi geydhkiibarkaoo kale waashmaanka way ka liitaan waashmaanku markuu gurigaa hor joogo ama askarigaasi uu meeshaa ilaalinayo wuu yaqaanaa dadka gudaha ku jira kuwa laga doonaya halkan laga jecel yahay iyo kuwa la celinayo macnaha waa inuu intibaahiisa iyo soo jeedkiisu noocaa noqdaa oo qofka gurigan ilaalinaya dee kan u imanaya haddii uu yahy meesha la joogi jira oo xidhiidh la lahoo halkan laga ogol yahay in la celiyo aan la ogolayn wuu soo daayaa haddii laakiin mid cusub oo qariibahoo dee hoofba la socda uu yahay wuu celiyaa wuxuu dha ma iminka waa raallihow u xidhaa taasoo kale ayay noqon kari waayeen marka wixii islaamka u xun inay celiyaan bay ahayd wixii islaamka u wanaagsanna ay baahiyaan terminolojiga iyo musalaxaadka had jeer gaaladu eray bixinta ay islaamka ku duraanna dee inay iyagu soo celiyaanun maaha inayna bedelaanba haybuun iminka waxaad arkaysaa erayadii iyagu isticmaalayeen bay nafsa shay ayay isticmaalaysaa warbaahinteena inay bedelaan bay ahayd yuhuudda bay odhan kari lahayn yuhuudda ah, dowladda bani israa'iil dowladda israa'iil ayay odhanayaan yuhuudda wax odhanaya arki waayo waxaad arkaysa kii ay isticmaaleenunbay sidiisii kusoo gudbinayaan gayrkiibarkaasi kasii liida waaya taasi markaa kole waa wax u baahaneen in shay walba ta'siil sharciya lagu sameeyo oo nidaamyada loo samaynayo iyo had jeer islaamku uu siiyey laakiin islaamku had jeer wuxuu xaaraantinimeeyey oo dee xadaho aan la dhaafi karin ayaa jira hadday khaas tahay oy shakhsi tahay iyo hadday caam tahay labadaba marka innaga tayna anfacaysa waatuu islaamku ina faray uun waaya faqaatil fii sabiili illaah jihaadka ku dagaala nebi moxamedow laa tukallafu ilaa nafsak naftaada mooyaane cid kale naftaada ayuunbaa la mashaqeeyo waajibkaasi saaran yahay wa xarid ilmu'miniin mu'miniintana dhiirigeli jihaadka ku dhiirigeli casallah rabbi waxa uu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu idinkaga fillaado idinka hakiyo ba'sa aladiina kafaruu kuwa gaalada ah balaayadooda iyo sharkooda ilaahay baa idinka bustayn wallaahu ilaahay ashadu isagaa daran ba'san xagga balaayada isagunbaa cid wax yeeli kara wa ashadu isaga ayaa daran ilaahay tankiilan xagga ciqaabta iyo cuqubaynta cuqubada ilaahay waa taweyni waata ilaahay man yashfac qofka ergeeya dad yahow shafaacatan xasana ergo wanaagsan ergo wanaagsan qofka gale dad ku dhexdhexaadiya yakun lahu waxa uu yeelan doonaa nasiibun minhaa dheef weyn iyo calaf wanaagsan buu ka helayo abaalmarin alla ah waman yashfac qofka ergeeya shafaacatan sayi'a erga xun waa isku dir uune yakun lahu waxa uu ahaan doonuu heli doonaa kiflun minha qayb ka mid ah halkaa dembi baa ka fuulaya culays wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday calaa kulli shayin wax walba muqiita mid ilaalinaya wey aan waxba qarsoomayn qofba wuxuu u jeedaba waa qalbi jira rabbi iska ilaaliya ilaahay sidaasaa ah rabbi ula hadlayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka lala hadlayana dee ummadda islaamka ayaa ilaahay ula hadlayaa sida nusuus fara ay tilmaamayso mar waxaad arkaysaa intoo nabiga toos loola hadlay haddana khitaabka iyo hadalku markiiba isbedelayo yaa ayuha nabiyu idaa allaqtum nnisaaa yaa ayuha nabiyu yeedhmadii isagii baa loo yeedhay idaa allaqta nisaa lama odhan markaad dumarka furta laakiin idaa allaqtum nnisaa markaad dumarka furtaan marka yeedhmadii baan isaga ku gaar ee ummadduna ay la wadaagtaa marka nebiga wax la farayo kow mas ayaa halkiisii fadhiya iyo caam ahaan dadka muslimiinta waa nusuus runtii marka aad u fiirsatae qofku aad u dhugto u dhadhamiyo u odhanaya war qur-aankuna caalam kaluu jafayaa bulshada muslimiinta ahina dee meel kale jafayaa war dadkan miyaan qur-aankaba loogu talagelin baad odhanaysa kolkaad wadciga aynu ku nool lahay iyo iyo isu eegta qur-aanka dadka qaarkood oon hore u maqalla markay dhegaystaan waxaa la odhanaya oo qur-aanku shayganuu sheegayo weligayba maan maqale oo qur-aanku sidan hadlayaa waa maxay oo qur-aanku dee waxa uu ka dhigan yaha waa shay laga tegay oo mahjuura oo waaqicii aan ka muuqanayn saa darteed dadkii muslimiinta ahaa u fikirayaan iyo siday u nool yihiin iyo sawirkoodu siduu yahay iyo kitaabkii aayaadkii ilaahay ee muxkamka ahaa ee inta adduunyadu jirto siday u hadlayaan markaad aragto ayuu qofku dhabanahays ayaa ku dhacaya taasina waa qaraabadii uu nabigu kasii warramaya calayhi salaatu wasalaam cudurka aakhruzamaanka dadka ku dhacaya ayuu kasii warramayo wuxuu islaamku siduu berigii hore hariib u ahaa ayuu marka dambena hariibu noqonaya akhiruzamaanka qaraabadii baa kala duwan berigaa hore waan la rumaystaynoo dee dadkii baana shahaadanayninoo islaamkiibaaba la diidanaaba qaraabo nooc gaaraabay ahayd qaraabadanimmikutaa waa tu kasii daranba oo dadkiioo islaamkii difaacaya oo si uun u nisbo sheeganaya oo ku abtirsanaya ayaa haddana si aan toos ahayn u duminaya si aan toos ahayn u dafirsan si aan toos ahayn aan ugu camalfalayn waa arrin aad iyo aad u cajiiba wey faqaatil fii sabiili illaahi tukallafu ilaa nafsak jihaadka galba ilahay nebi maxamedow ogow xilka u weynina naftaadu saaran lidalik baa rasuulku sal allahu caleyh dagaal dagaalada ka oo qaswatu badra suqra sanadii saddexaad abi sufyaan bay ballameen uxud kadib abi sufyaan markuu uxud ka adkaaday dadkii muslimiinta waa ka yidhi waa inoo sanadka dambe ayaan ayaan ballamaynaa buuri maanta kale calaf qaadnoo idinka adkaana idinkuna beder baa nagaga adkaateen laakiin sanadkan soo socda bedertii aa nagaga adkaateen ha inoo ahaata buuri wuu iska dhaqaajiyo waa kii caraabay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ninku yuu inoo malayni fulayaaliya inaynu ballantii ka baxnay inaynu baqaynee badartii uu inagula ballamay lafteedii aan tagno dadki waa laga yaabaa inay abaabul badan uu hore u waayo wuxuu ogaada anugu hadday raaci waydaan keligay baan tegayaae laa tukallafu ilaa nafsak war keligay baa dagaal tegaya buu hadday raaci waydaan sidiibaa markaa toddobaatan ninoo jaan fududaa markiiba soo raaceen wakafa allaahu lmuminiina alqitaal casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu abi sufyaan dee wuu soo hinqan kari waayaba fariin buu soo dira wuxuu u sheega abaaraa jira sanadka eh abaaro <laughs> ila gaalka marmarsiiyi isuu badan yahay war abaaraa sanadka jira ee la yshaleeli maaye maxamed iyo asxaabtiisa waxa ku tidhaahdaan dee halkii waxbaha imanina way joogaanba laa tukallafu ilaa nafsak xilka u weyn qofka mas-uulka ahow adugu isa saar weyn markii tataarka nimankii la odhan jiray la jabinayay de dadka muslimiinta ah iyo xataa gaaladii barigaba way soo laayeen way soo socdeen ciraaqbayaan ciraaq maxaanku dhahdaa shaam markay dee ku dhowaayeen filistiin qabsadeenee masarkii sii dhowaayeen najmudiin ninkii la odhan jiray dowlat almamaalik ka tirsanaa ee muslimiintii masar ka madaxda ahaa dadkii wuu abaabulay wuxuu war halkan ay soo marayaan muslin oo dhanna soo liqe dadkii muslimiinta ahaa waxa hadhay un masar degan iyo inta xijaas degan maxay idinla tahay dad badan baa waxay ku taliyeen aan la heshiino heshiiskaasina wuxuu ahaa kay ummaddii hore kusoo liqeenba intay idhaahdaan aan heshiinunba markay la heshiiyaan waa sida imika da iska macruufka ah heshiiskaas waa inta hubur ursanayaanun haddaad maqasho gaal kula heshiinaya waa inta isku yar hagaajisanaya uun ee weerarka uu sallaxayo takhdiidka dejinayo intay la heshiiyaan ayuunbay ogaanayeenuun meelaha laga weerarayo basaasiintooduna warka u sugayeenoo dabeedna way la kacayeenun qoladaana marmaya ka daaya buui heshiiskaasi intaa horeba saas heshiiskaasi kusoo liqeena ka daaya dabeedna way diideen golihiisii wasiirada iyo baarlamanku shiriya wuxuuhi idinku iska sii fadhiya haddaba aniga inta raacdo shacbiga ayaan la baxayaa sidii buu dabeetana ku ambabaxay de xaggaynu ku hadhaynaa bay dhahen kol hadduu bay naga tegey meelaynu ku hadhnaa ma jiro de sidiibaa ayaa halkii lagu tegay islaam lagu dagaalamay lagu difaacay dee waa kii nasrigiisana dadkii muslimiinta waaya waxrid almuminiina cala alqitaal keligaa xilku waa ku saaran yihi adaa kow ka ah nebi maxamed baad ahaa tidiiyo khalqiga kii sayidka u ahaaye inaad diinta ilaahay seef ku difaacdood gaal awood kaga hortagta kaamaan dhaafin buu ilaahay nebi kaamaan dhaafin adigu kow ka noqo oo horgal marka waxay yidhahdeen asxaabtu kolka xaaladu adkaato isagun baanu ku gaban jirnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam intoonu sida taangiga dabada isqabsanno ayaanu isaga ku gaban jirna waxaa kaloo ilaahay uu faray isaguna horseed ka noqda laakiin ummadana inuu abaabulo taxriirku waa dhiirigelin weeye in dadka loo bushaareeyo oo mooralka loo adkeeyo oo niman waaweyn laga dhigo oo la yaryareeyo oo ilaa beentii la sheegi karo dagaalka dhexdiisa wuu gubaabiyey nebiguna wuxau ihi quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard waar bi'i waaye waxa u soo baxdaan janno ballaadhkeedu uu yahay samooyinka iyo dhulka uu leegyahay taa usoo kacab taasaanu idiin haynaaye waxa uu kaluu xadiidkii bukhaari abi hureyra warinayay uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man aamana billaahi wa rasuulih qofka ilaahay rasuulka rumeeya wa aqaama salaata waata zakaata wa saama ramadaan soomkiiyo salaadiiyo sakadana isku dara kaana xaqan cala allahi an yudkhilahu ljanna inuu lahay jannada geliyuu ballan qaaday haajara fi sabiili illaahi aw jalasa fii ardihi alatii wulida fiiha qaaluu yaa rasuul allahi afalaa nubashiru nnaas miyaanaan dadka u bushaaraynayn bay dhahan kol haddii islaamka un janno lagu helayo dabeetana horu u qaaday haddana wuxuu idhi inna fi ljannati mi'ata daraja waar jannadu waxay leedahay boqol deranjo boqol jaranjaro oo kala sarreeya acaddaha allaahu lilmujaahidiina fii sabiili illah ilaahay wuxuu u diyaariyey dadka cadowga ilaahay daraaddii ula dagaalama ha ogaada laba kastoo darajana waxay isu jiraan cirkiya dhulku inta ay isu jiraan saasuu ugu bushaaraynay nebigu calayhi salaatu wasalaam nasku waxa uu ka warramaya marka cadow la waajahayo in goor walba addoonku ilaahay uu ku tiirsado awoodda ilaahay lagu dagaalamo iyadoo dadkuna naftooda a cuskanayaan casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu ilahay waxa uu xaqiiqa ku yahy inuu idinkaga filaadaba ku ah wa kam wa kam imisaa ilaahay ku filaaday dadka muslimiinta ah marka taariikhda dib loogu noqdo iyagoo maanta isle waa eh, hilifaha laydiin qaadayo waxba soo hari maayaan ayuunbay kafadu dhanka kale isu rogtaaun ina cidama aljr aw cidama annasr maca cidam albalaa wey guusha u weyne balaayada weyn ay joogta ayay ugu dhowdayn wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila ba'siguna waa dhibaatada daran tankiilkuna waa ciqaabta ilaahay baa ugu ciqaab badan oo ugu balaayo badan hamoodina inuu gaalku ugu ciqaab badan yahay oo ugu balaayo badan yahay ilaahay baa cid walba gacanta ku haya subxaana ummadda haddaba had jeer waxyaabaha horumarin kara waxaa ka inay midowdo oo la isu ururiyo dadka oo laysugu ergeeyo ergadii baa ilaahay baabkeedii u galay man yashfac shafaacatan xasanatan falahu nasiibun minha qofka erga wanaagsan ergaya nasiib buu leeyay ee dadka u kala dab qaada isagoo midaynaya daacadnimo iyo hadaf wanaagsanoo inuu ummadda mideeyo bulshada islaamka isugu geynaya ka nasiib buu leeyay caraf weyn buu leeyayo dheef ilahay halkaasu ajri uga qoraya ishfacuu tu'jaruu buu nabigu odhanayay waan ajira ahesheena ergeeya waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha qofka ergaxun ergeeyana kifli buu leey wax cusleeya balaayu dusha ku qaata marka waa isku diruun dee a'immada qaarkoodna waxay ku fasireenba qofka had iyo jeer walaalkii u duceeya nasiib buu leeyahay oo markuu qofku walaalkii oo maqan u duceeyo malag baa u jawaabaya wuxuu leeya aamiin walaka milu allaha kaa aqbalo aduguna intaa in leeg baad oo ilaahay kuugu bashaareeyay marka kaalintaa dadka muslimiinta wixii dhib ahee dhexdhaca ah, inta kale inay eegata maaha hadday laba qof yihiin laba qoysyihiin hadday laba ummadood yihiin laba dowladood in la eegta maaha laakiin inta kale waa inay dabkaa bakhtiisaa kaalintaa ay qaadata <clears throat> waidaa xuyiitum bitaxiyatin haddii la idin bariidhiyo salaam faxayuu waxa idinkuna ku salaamtaa beecsanan minha wax ka wanaag badan aw ruduuha ama iyadii unu celiya ina allaha ilaahay kaana calaa kulli shayin xasiiban wax walba isagaa xisaabinaya oo allahu laa ilaaha illaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa waa allah waa keligii layajmacanakum wuu idin ururin doonaa wusukiin keeni ilaa yowmi alqiyaama dharaarta qiyaamaha ayuunbuu idinsoo tubay laa rayba fiihi shaki kuma jira qiyaamaha dhicitaankiisa uu dhacaya waman asdaqu min allah oo ilaahayaa ka run badan xadiian xagga waxyaabaha midaynaya walaalaynaya waxaa ka bariidada islaamka dhexdooda lagu baahiyo ataxiya aayiba almubaaraka waa salaamta wey wallaahi inaydaan janno gelayn buuhi ilaa aad iimaan yeelataan iimaanna yeelan maysaan ilaa isjeclaataan war maydin tusiyaa waxaa isku jeclaanaysaan afshu salaam waa salaamta ku baahiya waa islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan carbeed maaha waa salaamta islaamka wey cid walliba waa dadka muslimiintaa ah way ka dhaxaysa dadka calmaaniyiinta had jeer riixaya islaamka ayay dhaan waa salaan carbeed ummad waliba bariido gaaray leedahe teedaasaa bariida wabay leeyihin soomaaliduna war maxaa sheegteen bay lahayn taa ha yidhahdaan bay oo salaan carbeed ayaana lagu qasba waaya marka uu qofku walaalkii soo waajaho kolkuu salaamtaa ku salaamo wuu ka farxinaya lanna wuu duceeyey waanuu soo dhoweeyey qalbi furanna wuu ku qaabilay hoofkiibaa ka baxaya meesha waidaa xuyiitum bitaxiya haddii salaam laydin salaamo idinkuna faxayuu biaxsana minha mid ka wanaagsan ku salaama ka badi assalaamu calaykum adu waxaad tidhahdaa wacalaykum assalaam waraxma assalaamu calaykum waraxmat ullah aduu ka kordhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidaa darteed buu nebigu kiita hore yidhi toban ajri buu yidhi kii labada israaciye ilaa waraxmatullaahina labaatan ajri kii saddexdaba israaciyeyna wuxuu idhi soddon ajri ayaad leedahay marka celinteedu salaamta waa waajib bilowga horena waa sunni ah, labadaba labadaba laakiin waate horena waa in laydhaa dambena waa aw rudduuha ama iyadii uun tu ka wanaagsan u celi oo kordhi iyadiina waad u celin kartaa qofka gaalka ah haddii uu ku salaamo isaga siiqad gaara buu leeyao nabigu waxau wa wacalayka un hala idhaao hadduu ku salaamo wa wacalayka wuxuu yidhi baanad garanaynin inuu kuu quusiyo iyo in kale oo wax khiyaama ay ile nabiga assalaamu calayka bay idhahdeen geeri dushaada ha ahaatay bay ku idhahdeen marka wacalayka baa isaga loogu jawaabaya sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo marka baabka salaamtu dee waa baab ballaahan oo kutubta xadiidka adaad uga ahrii karaysaa waa salaamtii ahlu jannaha waa salaamtii muminiinta waa salaamta ifka isku af waa afgarashadoodii adduunkiiyo aakhiradaba allaahu laa ilaaha illaa huwa waa tawxiidkii mar walba kaasaa aslulmasala inoo ah oo naskuuu ku soo celcelinaya tawxiidkaa markaad rumaysantahay aakhirana u diyaargarow laa yajmacanakum ilaa ywmi alqiyaamati laa rayba fiih ilaahay kolkaad rumaysantayd aakhirada oo taasana oo qiyaamahoo ilaahay dadka uu soo ururinayana ku talagal waman astaqu min allaahi xadiia ilaahayna warka cidi kama run badnee wuxuu kuu sheegaya ha qawadin ha isdhaga marinin laakiin ilaahay ka dhagayso oo arrinka waxaad u aragtaa arrin muhiima oo lafdhabartii ah waxa laguu sheegay wallahu